الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وتتعين أن المفتوحة وتتعين way waaجibaysaa way caynoobaysaa بمعنىa تجب way waaجibaysaa أن أna waaجibaysa anadii almaftuuxaةu la fatxinayey waxay waajibaysaa idaa xalad haddii ay dhacdo oo degto maxal faacili faacil booskiisa hadday dhacdo naxو awalam yakfihim ana anzalna aw maxala naaئib الfaacil ama ay dhacdo boos naaib faacil naxو qul uuxiya ilaya anahu اstamaca nafaru min اljini aw maxala mafcuul ay dhacdo meel mafcuul naxو walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllah aw maxala mubtadai ay dhacdo naxو min aayaatihi anaka tara اlarda khaashaca aw dakhala calayha uu galo xarfu jar xarfu jar uu galo naxwu dalika biana allah huwa alxaq halkan wuxuu ka warramaya sheikhu raximah اllahu tacaala eh, anna hadduu inoo soo sheegay inay waajibayso mawaadic in la kasriyo lix mawadic buu inoo soo sheegay laakiin mawaadic kalena way jiraan eh, lixda ugu mashhuursanayd buu sheekhu inoo sheegay halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah اllah mawaadicda anna in la fatxiyo ay waajibayso anna in la fatxiyo meelaha markaasi ay waajib ka noqonayso wuxuu tilmaamay ilaa shan mawdic ilaa shan mawdic buu tilmaamay laakiin shantan keliya maaha way fara badan yihiin meelaha ina la kasriyo iyo meelaha ana la fadxiyo mawaadicda ana la fadxiyaa badan oo waxaa la gaarsiiyaa kow iyo soddon mawdic ayaa la gaarsiiyaa kow iyo soddon mawdic baa ana la fadxiyaayo anna la yidhaahdaa sheekhu shanta ugu caansanayd ayuu sheekhu inoo sheegay kow iyo soddonkaasi way kala farfarcamayaan shantanuu inoo sheegay waxaa ugu horeeya boos faacil hadday dhacdo anadii boos faacil hadday dhacdo in la fatxiyo ana la yidhaahdo ayaa markaa waajibaysa qaacido guud bay culimadu tilmaamaan mawaadicda yani markaas ana la fadxinayo qaacido guud bay marka hore sheegaan qaacidada guud bay soo gudagelayaan ashiyaadan oo dhan hal qaacidoo caam ah ayay sheegaan oo maxay tahay mowdicaasi anadu ay taalo mufrad hadduu dhici karo ama masder hadduu dhici karo anadaas in la fadxiyo waajib waajib bay noqonaysaa in la fadxiyo mawdica anadu ay taalo haddii markaasi masder uu dhici karo ana in la fadxiyo ayaa waajib ah haddii laakiin mawdica anadu ay taalo in mufrad uu dhaco ama masder uu dhaco haddaysan waajibeynin ama aysan dhici karin xaalka noocaasa ina in la kasriya waajib noqonaysaa ayb whamza in aftax lisadi masderin masadaha wafii siwaa daka ksiri ibn malik baa oranaya وhمزة in نفتح يعني ina hمزadeeda فaتحi لسdi masderi masdha meesha ay taalo masder hadduu buuxin karo ana faتحi taasuu kaga baxay bas wax kale ma sheegin ibn malik wa fi siwa daka kasri intaa wx ka soo harayna kasri marka waa qaacido guud weeye lakin tafsiil hadday noqoto ilaa dhow kow iyo soddon mawduuc ayay gaarsiiyaan marka mawaadicdan sheekhu inoo tiriyeyna dhammaantood meesha anadu ay dhacday meeshan anadu ay dhacday baa dhici kara faacilka mfrad naay faacil baa dhici kara mafcuul baa dhici kara mubtadaa dhici kara majruur baa dhici kara majruurkaasa sii qeyrsamaya majruurun bxarfin iyo majruuru biاidaafa wuxuu ku bilaabay sheiku raximah اllah mowdica koobaad booska ay dhacday boos faacil hadday dhacdo anadii in la faxsiya waajib noqonaysa wuxuu ku tusaaleeyey sheiku awalam yakfihim ana anzalna awalam yakfihim ana anzalna aayadda markaan icraabayno awlm ykfihim alhamzau listifhaam awlam yakfihim alhamzau listifhaam waguna xarfu cadaf weeye lam xarfu jazmin yakfi ficil mudaaric majzuum bilam wacalaamat jazmihi xadfu xarfi cilah wahuwa lya yakfii buu ahaa kafaa yakfii ayuu ficilku ahaa marka xarfu cilihio ya-di ayaa la xadfay wadaliilu calaa dalik kasraha kaafka saara baa tusina yakfi kasrahaas wuxuu daliil u yahay xarfu cilaha meesha ka xadfan inuu yahay inuu markaa ya yahay yakfii buu ahaa mudaaricii markii hore intaan la jismin himtu waxay noqonaysaa damiiru mutasilu mabniyu calى الsukuun fi maxali naصbi mafcuul bihi ana anzalna ana xarfu naصbi wa tawkiid ayib naana waa ismigeedi weeye anzalnaa waa ficil maadi anzalnaa waan dejinay ayib yani hamzada haddii ficilka hamze lagu bilaabo ha u malaynin ficil kastoo hamze lagu bilaabo in markaasi mudaaric uu yahay ficil kastoo hamze lagu bilaabo inuu mudaaric yahay ha u malaynin yani afcaal maadiya ayaa hamzada lagu bilaabaa sida anzalna oo kale hamzada mudaarica lagu bilaabo iyo ta maadiga lagu bilaabana farqi baa udhexeeya ta mudaarica lagu bilaabo waa inay mutakalim tusisaa takalum waa inuu tusisaa adribu akhruju amshi afhamu anduru aktubu ashraxu waa litakalum laakiin midda kale ma tusinayso takalum ma tusinayso midda maadiga gelaysaa hadda anzalna kelmadani waxay ka mid tahay ficilkay ka mid tahay ma tusinayso macna takalum ma tusinayso lidalika ficilku waa maadi marka hamzada mudaarica gelaysa iyo ta maadiga gelaysa farqi baa udhaxaynaya ta mudaarica gelaysa waa litakalum takalum bay tus qof mutakalim ah iska waramaya anzalna marka waa ficil maadi faacilkuna waa naadaas weeyaan jumladuna waa khabarkii ana khabarkeedii weeye annada marka iyo waxa ka dambeeya masder baa laga soo xarirayaa annada iyo waxa ka dambeeya masder baa laga soo xarirayaa masderka muxararka ayaa wuxuu noqonayaa faacilkii yakfi muxuu noqonayaa awalam yakfihim inzaaluna awalam yakfihim miyuusan ku filnayn inzaalunaa soo dejinteenu miyaysan ku filnayn marka masda wاlmasdaru almuxararu min an wasmiha wa khabariha fi maxali rafcin faacilu kafaa aw faacilu yakfi yakfi faacilkeedi wey marka anaadi booskee bay dhacday maxalu faacil bay dhacday lanna iyadii wixii ka dambeeyey markaan isku dhalaalinay maxaan ka soo saarnay hal ismi ismigiina muxuu noqda faacil buu noqday idan boos faacil bay mar hadday dhacdo boos faacil anadu in la fadxiyaa waajib noqonaysa mawdaca labaadu sheekhu inoo sheegay waxaa weeyaan boos naaibu faacil hadday dhacdo boos naaib faacil hadday dhacdo faacilka iyo naaib faacilkuna waa isku axkaam sida la yaqaano faacilka iyo naaib faacilku waa isku axkaam wuxuu inoogu mithaaliyey qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljini qul waa ficil amar faacilku waa damiiro anta uuxiya waa ficil maadi oo muqayru siiqa ah ilaya jaar iyo majruur weeyaan uuxiya lagu tacalujinayaa anahu waa aniga ismigeedii anahu waa aniga ismigeedi huda ismigii ah istamaca waa ficil maadi nafarunna waa faacilki istamaca min aljini waxay sifo ka tahay nafar bay sifo ka tahay nafarkaasoo min aljini jin ka mid ah shaahidku waxa wey marka anahu istamaca jumlada istamaca nafaru min aljini waxay khabar u tahay annadii bay khabar u tahay huudii haddaan ismigii ka dhignay jumlada ka dambayso istamaca oo ficilka iyo nafarun oo faacilkiia ah, iyo ka kas dambeeya oo sifada isku wada dar dhammaan jumladu waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru anna anna khabarkeedii weeye intaa lagaga hari mayo markii intaa lagu sheegay markii si gaara lagugu ciraabay oo anna ismigeedi laguu sheegay oo khabarkeedi laguu sheegay ayaa waxaa lagu odhanayaa masderka laga soo dhalaalinayo anada iyo ismigeeda iyo jumlada khabark noqotay dhammaan marka laisku dhalaaliyo waxaa ka soo baxaya hal ismi ismigaasna wuxuu noqonayaa naa'ib buu noqonayaa wuxuu noqonayaa uuxiya ilaya istimaacu nafarin uuxiya ilaya yani ficilkii uuxiya oo muqayrsiiqaha ahaa ayaa naa'ib looga dhigayaa qul uuxiya uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday istimaacu nafarin koox inay dhegeysteen baa lai waxyooday oo la ii sheegay min aljini ah marka markaan isku dhalaalinay hal ismi baa inooga soo baxay ismigii mufrad buu noqday mufrad naay faacil buna noqday naay faacil wuxuu yahay uuxiya uuxiya ayuu naay u yahay marka shaahidku muxuu yahay shaahidku waxaa weeye booskii annadii waxay dhacday boos naay bay dhacday leanna iyadii wixii ka dambeeyey hal ismi baan kala soo baxnay ayib waa xarf masder xarf masder baa la yihahdaa maadaama xaruf masder ay tahay xaruf masder waxaa lagu yaqaanaa isaga waxaa ka dambeeya inta laisku dhalaaliyo baa hal ism lagala soo baxaa marka anadii iyo wixii ka dambeeyey hal ismi baan kala soo baxnay ismigiina muxuu noqday naayib faacil buu noqday naayib faacil ayuu noqday idan marka shaahidku sheekh u keenay waxaa weeyaan anna oo boos naayib faacil dhacday anna oo boos naayib faacil dhacday oo markaasi la fatxiyey fatxuhuna uu markaa waajib noqonayo mawdica saddexaad sheekhu noo tilmaamay waxaa weeye boos mafcuulu bihi hadday anadii dhacdo boos mafcuulu bihi hadday dhacdo anadii wuxuu noogu mithaaliyey walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllaah waaw xaal laaduna waa naafiyo takhaafuuna waa ficil mudaaric marfuucnu calaamat rafci thubuut nuun wowguna waa faacilkii takhaafuuna anakum ana waa xarfu nasbin wa towkiid kumna waa damiiru mutasilu mabniyu calى sukuun fi maxal nasbin ismu ana ashraktum waa ficil maadi faacilkuna waa tum bilaahi jaar iyo majruurkana ashraktum ashraka lagu tacalujinaya jumladaasi ashraktum bilaahi waxay khabar u tahay annadii bay khabar u tahay annadii ayay khabar u tahay annada iyo wixii ka dambeeya masder baa laga soo xarirayaa masderkaasna wuxuu noqonayaa mafcuulun bihi ficilka takhaafuuna oo wowga faacilka u qaatay ayaa mafcuul looga dhigayaa oo muxuu noqonayaa walaa takhaafuuna ishraakakum billaah walaa takhaafuuna ishraakakum billaahi marka annadii boos mafcuulu bihi bay dhacday mar hadday boos mafcuulu bihi dhacdo waa la nasbinayaa in la fatxiyo in la fatxiya waajiba oo anna la yidhaahdo ayaa waajib noqonaysa mowdic afraad sheekhu inoo sheega waxaa weeye mowdic mubtada hadday dhacdo mowdic mubtada hadday dhacdo annadii in la fatxiyaa waajib ah wuxuu sheekhu inoogu tusaaleeyey wamin aayaatihi anaka tara alarda khaashicatan min aayaati alwaaw bixasabi maa qablaha min aayaat min xarfu jarin aayaat majruuru bimin wacalaamat jarihi kasratu daahiratu calى aakhirihi aayaat mudaaf hina mudaaf ilayh wamin aayaatihi anaka ana xarfu nasbi watowkiid tansib ism watarfac اkhabr kaafku waa ismigeedii anaka taraa waa ficil mudaaric faacilku waa damiiro anta weeye alardana mafcuulkii weeyaan khaashacatan waa xaal oo alarda laga xaalaynaya marka ana jumlada ka dambayso tara alarda khaashacatan ba waxay u noqonaysaa khabarkii tara alarda khaashacatan jumladaasi waa khabarkii anada weeye waa khabarkii anada ana ismigeedi way qaato waa kaafka jumlada ka dambaysana waa khabarkeedii haddaba anadii maadaama xarf masder ay tahay anadii iyo ismigeedii iyo khabarkeedii inta la isku dhalaaliyo ba hal ismi laga soo saaraya ismigaana wuxuu noqonayaa mubtade wuxuu noqonaya hadii lasoo qadaro wmin aayaatihi ruyatuka arda min aayaatihi ru'yatuka alarda khaashicatan ruyatu ru'yadaasaa mubtada noqonaysa min aayaatihina jaar iyo majruurkaasna waa khabarkiio soo hormaray weeye min aayaatihi bay ka mid tahay ru'yatuka alarda inaad dhulkai aragto haddaba annadii waxay dhacday boos mubtaday dhacday mar hadday boos mubtada dhacdo in la fadxiyo anna la yidhaahdo ayaa waajib noqonaysa wuxuu laakiin soo baxayaa mubtadahaas iyo faacilkaas marka laisku dhalaaliyo oo yani markaa masderka la keeno markaasuu ismiga mufradkaa soo baxayaa ismiga mufradkaoo faacilka ah ama naay faacilka ah ama mafcuulu bihiga ah ama mubtadaha ah markaasuu soo baxayaa mawdica ugu dambeeya mawdica ugu dambeeya oo ana in la fatxiyo ay waajibka noqonaysa waxaa weeyaan idaa kaanat majruurata bixarfin marka noqoto mid xaraf lagu jaray anadii تسaaل wxa wey ذلika بأن اللaha huوa الحq ذلika بأن الlaha huوa الحq horaan uso marna ayadda craabteeda ذا waa ismu ishaaرة laamkuna waa لilبعdi kaafkuna waa xarفu khiطاab بأن الlaha alba xarفu jar أna eh, xarفu naصbi وtwkiid tansib ism تrفc الkhaبر allah waa ismuha huwa waa damiir faصli alxaquna waa khabarkii weeye alxaquna waa khabarkii badaas marka maxay jaraysaa badaas waxay jaraysaa yani masderka lasoo xarirayo ayay jaraysaa bixaqi ilaahikum yani daalika yani marka lasoo qadarayo masderka la dhalaalinayo waxaa la eegayaa yani marka la dhalaalinayo waxaa lasoo qaadayaa khabarka masderkiisa lasoo qaadaya kaasa waxaa loo idaafeynayaa ismigii khabarka hadduu mushtaq yahay inta lasoo qaado masderkiisa ba waxaa loo idaafeynaya anada ismigeeda loo idaafeynaya sidaasu masderkii ku imaanaya waa haddii uu mushtaq yahay haddii uu jaamid yahayna kown baa lasoo qaadanaya kown caam ayaa lasoo qaadanaya kownkaasa ismi ana loo idaafeynaya khabarkii anadana khabar buu iska ahaanaya kownkan lasoo qadaraya khabar looga dhigaya marka hadda aq waa mushtaq xaqiga waxaa loo idaafeynayaa yani marka ismiga eh, ismi ana oo allah ah marka dhalika yani dhalika ismu ishaaraha ah baa waxaa la doonayaa jumladan lasoo qadarayo in khabar looga dhigo marka daahirka markaad egtid bad waxay jaraysaa anay jaraysaa bad waxay jaraysaa anay jaraysaa annana waa la garanaya waa xarafo dee xaraf lama jaro soo maaha laakiin maxalka u yaalla wuxuu noqonayaa maxalu jarin marka wuxuu noqonayaa masderka muxararka ayaa markaa ba'dan lagu jarayaa masderka muxararka ayaa lagu jaraya dhalika yani bikowni xaq illaahi masderka muxararka wuxuu noqonayaa majruuru bixarfin waana mufrad dhammaantood shantan sheekhu inoo sheega waxaa ka dhexeeya inay wada mufrad yihin baa ka dhexaysa marka maxay soo gudagelayaan qaacidada ahayd yani marka hamza in naftax lisadi masdarin masadaha dhammaan waxaan aan soo qadaray dhamaan wada masder wey dhammaan wada masder waana wada mufrad marka qaacida guud maxay tahay booskan anadu ay taalo hadduu masder dhici karo masder hadduu dhici karo booskan anadu ay taalo masder hadduu dhici karo anadaas in la fadxiya waajib weeye laakiin mawdca usan mufrad dhici karaynin anadii in la fadxiyo ee in la jaro in la kasriya markaa noqonaysaa wuxuu sheekhu raximah اllah wtatacayan ana caynoobaysa anadii almaftuuxatu la fadxiyey idaa xalad hadday degto maxalal faacili faacil booskiis naxw awlam yakfihim ana anzalnaa shaahidku waxaa weeye ana anzalnaa oo boos faacil dhacday iyaday waxay ka dambeeyaa masder laga soo dhalaalinaya masderkaasa wuxuu noqonaya faacilkii aw maxala naa'ibi faacil idaa xalad hadday degto maxala naa'ibi faacil naxwu qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljini shaahidku waxaa weeye anahu istamaca anadaasa waxay dhacday booskiina ay faacilka iyaday waxaa ka dambeeya masder baa laga soo dhalaalinaya masderkaasa wuxuu noqonaya naafaacilki uuxiya aw xalad ay degto maxala mafcuuli mafcuul booskiisa naxwu walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllaah ayib shaahidku waxaa weeye anakum anadii boos mafcuulu bihi bay degtay anaday waxaa ka dambeeya ismi baa laga soo xarirayaa ismigaasa wuxuu noqonayaa mafcuul bihi buu noqonayaa aw xalad ay degto maxalal mubtada mubtada booskiisa naxwu min aayaatihi anaka tara alarda khaashacata shaahidku waxaa weeye annadaas ayaa boos mubtaday dhacday ayaday waxa ka dambeeya hal masder baa laga soo dhalaalinaya masderkaasna mubtaduu noqonaya khabarkiisuna wa min aayaatihi ka horeysa weeyaan eh, aw dakhala calayha uu galo annadii xarfu jari xarfu jar uu galo naxwu dalika biana allah huwa alxaq yani anadani waa xarf masder waxa ka dambeeya iyada masder baa laga soo xariraya masderka laga soo xarirayo ayay markaa bacdani jaraysaa wuxuu sheekhu raximah llah wayajuusu waxaa banaan almraani labada arimood way banaan yihiin labada arimood maxay yihiin ana iyo ina labaduba hadda wuxuu soo dhameeyey ana in la fatxiya inay waajib noqoto iyo ana in la kasriyo inay waajib noqoto halkan wuxuu noogu sheegayaa yani markaa mawaadic labadu ay banaan yihiin inana banaan anana banaan fi anin waaxid wayajuuzu amraan labada arrimood baa banaan bacda faai jazai fadii faauljaza lo ohan jiray gadaasheeda yan markaa midda inada dhacaysa labaduba ku banaan ina iyo ana naxw man camila minkum suua bijahaala ilaa qowlihi laga gaaro faanahu gafuur raxiim wa bacda idaa alfujaa'iya idaadii fujaa'iyadii gadaasheedana yan markaasi labada waji way banaan yihiin naxw kharajtu waan baxay faidaa ina zayda qaa'imun mise zayd ayaa markaasi qaa'im ah waidaa waqacad markay dhacday fii mowdici tacliil meel wax la cilaynayo naxw nadcuuhu inahu huwa albaru raxiim labayka ina alxamda wanicmata laka halkan sheekh wuxuu ka warramaya raximah اllah mar hadduu inoo soo sheegay mawaadicdii ina in la fadxiyay ay waajib noqonaysay iyo mawaadicdii ina in la kasriyay ay waajib noqonaysay halkan wuxuu inoo sheegayaa mawaadicdii labaduba ay banaanaayeen ina iyo ana labaduba ay banaanaayeen sheekh wuxuu inoo sheegay raximah tacaala saddex mowdic ayuu inoo sheegay saddex mawduc ayuu inoo sheegay oo labada waji ay ku banaan yihiin mawduca kood waxaa weeye anadii hadday daba dhacdo bacda faa jaza ama bacda faa jawaab faa jaza iyo faa jawaab waa isuma isku mid baa loo jeedaa faa jawaab ama faa jaza gadaasheeda inada dhacdaa ina iyo ana labaduba ku banaan ina iyo ana labaduba ku banaan tusaaluhuna si waxaa weye man camila minkum suua bijahaala man camila minkum suua bijahaala mantaasi waa ismu sharطin weeyaan waa ismu sharin laba ficil buu jisminaya ficlu shari iyo jawaabu shari camila ficilkaasi waa ficil maadi wuxuu noqonayaa ficlu shardigii buu noqonayaa ficlu shardi haddii uu noqdo booskii shardiga hadduu ficil maadi hadduu dhaco ficilkaa maadi la jasmin mayo waa mabniyu calى اfatx lakin maxaa la ohanaya fi maxali jasmin ayaa la ohanaya fi maxali jasmin faacilku waa damiir oo huwa weeye oo mantu u noqonaya minkum waa xaal su-ana mafcuulu camilo weeye bijahaalati kadalika xaal bay noqonaysaa faanahu gafuuru raxiim alfaau waaqicatu fi jawaabi اshardi shardigii manta ahaa jawaabkiisi bay dhacaysaa jawaabkiisi ayay dhacaysaa anahu ana tansi isma tarfac اkhabr hudu waa ismigeedii gafuuruna waa khabarkii raxiimuna waa khabar labaad ama waa nacti gafuurka laga laga marka laga sifaynaya shaahidku adaba waxaa weye fadani faanahu jumladan dambe faanahu gafuur raxiim wاljumlaة min ana wasmiha وkhabariha fي maxali jasmi jawaabu sharط jumladaasi jawaabu sharطi ayay noqotay waana mawaadicdii jawaabu sharطiga fa'da lagu dari jiray ismiyaة طalabiyaة wabijaamidin yani jumlada jawaabku hadday noqoto jumla ismiya hadday noqoto fa baa lagu daraa marka jumla ismiyey noqotay ina iyo ismigeedii khabarkeedii ayaa booskii jawaabka dhacay mar haddii ina iyo ismigeedi khabarkeeda jumlada ismiyada booskii khabarka hadday dhacday fa baa lagu daraya markaas fadaasna waxaa loo yaqaana fau aljaza ama fau ljawaab alwaaqicatu fi jawaabi shari ayaa loo yaqaana haddaba shaahidka wuxuu noqonayaa fau shari faujawaabkaasi ama fauljazagaasi anaa daba dhacday anadaa marka ma anad odhanaysaa mase inaad odhanaysaa ana mase ina labaduba kuu banaan labaduba kuu banaan ayib haddii aan qiro lagu soo warin qur-aanka kuma tasarufi kartid adoo qaacidadii carabiga ahayd ka qiyaas qaadanaya ma oran kartid annadani waxay daba dhacday bacda faai jaza idan yajuuzu kasruhaa wa fatxuhaa fainahu kafuur raximna banaan fainahu kafuur raximna banaan qaacida ahaan waa sax laakiin hadday noqoto qur-aan marka la akhrinayo haddii qiro insaa kusoo aroorin qiro haddaan siaa loo kusoo aroortay adugu qaacida adoo ka qiyaas qaadanayo qaacidada naxwod wax ku dhisaya yacni kuma tasarufi karaysid waa in loo helaa markaas qiro sidaa akhrisay oo markaa mutawaatir ah oo qiraaadki markaa tobanka ka mid ah waa in loo helaa haddii aan la haynin markaa midda soo aroortay markaa la akrinaya qira ahaan ta soo aroortay ayun baa lagu kaaftoomaya laakiin oran maysid yan waxaa weyaan qaacidada naxwaha ahayd baan ku socodsiinayaa oo marka waxaan ohanaya labadu waa ku banaynaya meel kastoo noocaas ah oo anadu faaljaai daba dhacday qaacidada anoo waafajinaya baan labadua ku banaynaya taas sax noqon mayso marka qawaacidda naxwuhu yani qur-aanka marka la joogo yani wixii markaa waafaqana waa sax wixii markaa aan loo helinna la oranmaya qaacida lagu socodsiinaya halkaas waa mawdaca koobaad oo faauljiza hadday daba dhacdo yani anadii in labadu way banaan yihiin mawdaca labaad waxaa weye idaa fujaa'iye ah idaada tusinaysa wax markaa si lama filaana ah u dhacay idaa fujaa'iyaa waa idaada yan markaa tusinaysa yan wax fajah yan markaa u dhacay ama markaa si kedisa ah u dhacay idaadaas fujaa'iyada ina hadday daba dhacdo waxaa ku banaan ina iyo ana labadu waa banaan wuxuu sheekhu inoogu mihaaliyey kharajtu faida ina zayda qaa'imun faida ina zayda qaa'imun kharajtu faida ina zayda qaa'imun kharajtu waa ficli faacil waa la garanayaa kharajtu faida fada waa faal caaifa idaaduna waa idaa fujaa'iya ina wa xarfu nasb watawkiid zaydanna waa ismigii qaa'imunna waa khabarkii ina zayda qaa'imun inadii waxay daba dhacday idaa fujaa'iya gadaasheeda idaada fujaa'iyada gadaasheeda hadday dhacdo inadii waxaa kugu banaan ina iyo cana mawdican o kale marka waxad ohan kartaa kharajtu faida ina zayda qaa'imu kharajtu faida ana zayda qaa'imun labadu ku banaan mar haddii kelmad carabiya ama jumlo carabi ay tahay qaacidada markaasi saa doonto ayaad ka yeeri karaysaa marka faida ina iyo faida ana labadu ku banaan waa mawdica labaad weeye mawdica saddexaad waxaa weeye mawdicu tacliil hadday dhacdo inadii wax la cilaynayo laba mithaal buu ina siiyey aayaddii iyo markaasi xadiidkii nadcuuhu inahu huwa albar raxiim nadcuuhu waan caabudaynaa waan baryaynaa maxaan u baryaynaa inahu waxay ka dhigan tahay liannahu huwa albar raxiim waa alla samafal badan waa alla markaa naxariis badan weeyaan haasaan u baryaynaa oo u caabudaynaa marka inahu waa mawdic cila ayay dhacday maana waxay ka dhigan adoo lagu yiri limaada tacbuduh limaada tadcuuhu maxaad u caabudaysaa maxaad u baryaysaa marka mala jawaab marka jawab marka maxay noqonaysaa inahu afuur raxiim marka mawdicu tacliil hadday inadii dhacdo waxaa ku banaan ina iyo ana nadcuuhu inahu anahu labaduu ku banaan mar haddii mawdicu tacliil hadday dhacdo ina iyo ana labaduu ku banaan waxaa la ah labeyka ina alxamda labeyka alla waa ku ajiibnay ijaabatan bacda ijaaba ijaabo ijaabo kale ka dambayso ayaan ku ajiibnay lima maxaad markaa u ajiibaysaa ina alxamda wanicmata laka maxaa yeelay nicmo iyo markaasi mahadoo dhan laka aday ku sugnaatay marka mawdicu tacliil ayay dhacaysaa limaada tulabi baa su-aal las weydiin karaa maxaad markaasi u ajiibaysaa jawabtu waxay noqonaysaa lianna alxamda wanicma lahu lilahi waxdah ilahay keligiisaa leh xamdi iyo markaa nicmo dhammaan marka ina alxamda iyo ana alxamda labaduba carabi ahaan waa sax ina alxamda iyo ana alxamda labaduba carabi ahaan waa sax ina alxamda wanicmata eh, laba waa masder weeye masder weeye ayb mansuubn calaamaةu nasbihi alya niyaabaة can اfatxa لأnnahu mulxaqu bاmuana mulxaqu bاlmuhanى labayni buu ahaa ee nuunkii baa lilidaafa loo xadfay labaa mudaaf kaafkana mudaafun ilayhi ayuu noqonayaa marka waa masder masdernimuu ku nasbisan yahay calaamatu nasbihuna waa ya-da ayuu markaa mulxaq u noqonayaa in alxamda waa inay ismigeedii wa nicmatana waa ku cadfan yahay lakana waa khabarkii jaari majruurkaasna mawduc khabr ayuu markaasi noqonayaa saddexdaas mawdic ayaa markaa inadii hadday dhacdo mawaadic kalena way ku daraan laakiin saddexdan ayaa markaa ugu caansan bacda ida alfujaa'iya bacda fi mawdic الtacliil ida waqacat bacda faai aljaza wayajuuzu waxaa banaan alamraani labada arrimood way banaan yihiin labada arrimood maxay yihiin waa fatxu ina wa kasruha wayajuuzu waxaa banaan alamraani bacda faai اljazaa'i ay bacda faai اljawaabi fa'dii jawaabka dhacaysa gadaasheeda labada arrimood way banaan yihiin ina iyo ana naxو man camila minkum suuءa bijahaala faanahu gafuur raxiim yani shahadku keliga waxaa weeye inuu ku tuso mantii oo shardi qaadatay oo camila uu yahay ficlu shardigii iyo jawaabkii oo jumladaa dambe oo jawaabkii dhacday booskii jawaabkana faauljaza ama faauljawaab ay dhacday faauljawaabna ana ay ka dambaysa marka ana iyo ina labadu ku banaan wabacda ida alfujaiya wabacda ida alfujaiya idaada fujaa'iyada gadaasheeda ayaduna labada arimood baa banaan wayajuuز amraani labada arimood baa banaan bacda ida alfujaa'iya naxو kharajtu waan baxay faida ina zayda qaa'imu waxaa la isku hayaa idaada fujaa'iyada ama ismi amase waa xaraf waa laba qowl culamada qar waxay lehin waa xaraf qaarna waxay lehin waa ismi oo waa darf weeyaan waa darf yani waa darfu makaan xadra lagu fasiraya fafi اlxadrati faida ina zayda qaim kharajtu waan baxay faida ina zayda qaa'ima fafi اlxadrati goobta waxba ku sugan markiiba qiyaamu zaydin zayd istaagiisa baa ku sugan waidaa waqacad hadday dhacdo fii mawdici tacliil yani labad eh, labada arrimood way bannaan yihiin idaa waqacad markay dhacdo fii mawdici tacliil mawdic wax la cilaynayo naxwu nadcuuhu waa caabudaynaa waa baryaynaa inahu liannahu maxaa yeelay alle huwa asagu albaru weeye alle markaa samafal badan araxiimu araxiimu naxariis badan weeyaan labeyka yani waa ku ajiibeynaa ijaaba bacda ijaaba waxaan ku ajiibayna in alxamda mahad dhammaanteed jinsiga mahad oo dhan iyo wanicmata jinsiga nicmo oo dhan laka ku sugnaadeen wa waxaa gelaysa laamu ibtidaa'in laamul ibtidaa gelaysa bacda ina ina gadaasheeday gelaysaa inadii almaksuurati la kasriyey faqad calaa arbacati ashyaa afar shay bay gelaysaa calaa khabarihaa khabarkeeday gelaysaa bishari kownihi waxay u gelaysaa bishari kownihi yani markaas inuu noqdo shardin la shardinayo muakharan muahar inuu noqdo muhbatan muhbat inuu noqdo naxwu ina rabaka la sariicu ciqaabi wa inahu lagafuur raxiim weeye wa calaa smihaa ismigeeday gelaysaa ismu ina ayay laamulibtida gelaysaa bishardi an yataahara u gelaysaa inuu dambeeyo can ilkhabari ka dambeeyo naxwu ina fii dalika lacibratan weye wa calaa damiir اfasli damiirka damiir fasl loo yaqaano ayay gelaysaa laamulibtidihii naxwu ina hada lahuwa alqasas اlxaqu weeyaane wa calaa macmuul اkhabr abarka macmuulkiisay gelaysaa bishari taqadumihi calى khabr waxay gelaysaa shardin la shardinayo inuu ka hormaro khabarka naxwu ina zayda lacamra daaribun halkan wuxuu ka warramaya sheekhu raximah اllahu tacaala laamta loo yaqaan laamu ibtidaa ayuu inoo sheegaya mawaadicda ay gelayso wuxuu inoo sheegay laamta loo yaqaan laamu ibtidaa ama laamu muzaxlaqa labada magacba cilmu u sheegaan laamu ibtida waxaa loo leeyahay oo magaca loogu bixiyey لأنha تdkل عalى المبtadئ kaثيirا inta badan مbtadأ gashaa لزaيد qاaئm لcمr jاnis لمحaمd kاtib مbtadأ gashaa inta badan marka laam اابtida la yihaahdaa laam الmزحلqna waa la yihaahdaa مزحلq maxaa loo leeyahay yaعnي meeshii ay lahayd ayaa laga riixay زحliqat can makaaniha meesheedi baa laga fogeeyey oo meeshay lahayd maay xageebay lahayd waxay lahayd inay أwل الكalaam dhacdo bay xaq ulahayd awal kalaad inay dhacdo ayay xaq ulahayd maadaama halka ay xaq ulahayd lahayd meeshii waa laga qaaday oo maxaa looga qaaday waxaa looga qaaday annadan inadan ay gadaasheeda dhacayso ba xarfu tawkiida ah, o anagi saaka soo aragnay ina iyo ana litawkiidi nisba wa nafyi shaki o anagi soo aragnay ina iyo ana tawkiid bay faa'iideeyaan iyo shakiga meesha inay ka saaraan maadaama inadii tawkiid ay faa'iideyneyso laamtanna waxay faa'iideyneysaa tawkiid bay faa'ideyneysaa marka waxaa la diidaya laba tawkiid inay fii awal kelima dhacaan ayaa la diidaya idan mal xal marka maxaa xal ah waa in laamtan xagga dambe la dhigaa marka waa in dib loo riixaa laamtan laamtan waa in dib loo riixaa marka musaxlaqa waxaa loo leeyahay meeshii ay lahaydoo fii bidaayati اkalaam ah ayaa laga riixay oo meel dambe ayaa la dhigay taasaa musaxlaqa loo leeyahay zuxliqad can makaaniha ay ubcidat can makaaniha meeshii ay lahayd ayaa laga dheeriyey haddaba laamtaasi musaxlaqada la yidhaahdo afar mawdic ayay gelaysaa oo ina gadaasheeda ah afartiba sheekh waa inoo sheegay waxay gelaysaa khabarkay gelaysaa khabaro ina ayay gelaysaa khabaro ina markay gelayso laba shardi ayaa loo shardinaya laba waa ka badan yihin lakiin sheekhu labada ugu caansanaa ayuu ina siiyey labadaa shardi waxaa weeye khabarku yani waxaa weyaan waa inuu yahay muakhar khabarku waa inuu dambeeyaa ko muhbatna waa inuu yahay manfi waa inuusan ahayn marka laleeyahay muahar waa inuu yahay maxaa baxaya khabarkii oo soo taqadumay laamtii ma gelayso marka khabarku waa inuu dambeeyaa waa midda labaade waa inuu khabarku muhbat yahay manfi waa inuusan noqon labaduba sheekhu mihaalku ina siiyey baa oofsanaya ina rabbaka la sariicu ciqaab shaahidku waxaa weeye la sariicu ciqaab weeye laamtaasi waxaa loo yaqaan laamu zaxlaqa la yidhaahdaa asaalatan waxay lahayd inadu meeshay taallo inay dhacdo ayay lahayd maadaama inu xarfu tawkiida awal kelima ay dhacday laamteeda isku meel lama dhigi karo idan markaa laamtii waa in meel dambe la dhigaa maanta khabarkii bay gashay ina rabaka ina tansib ism tarfac اkhabr raba waa ismuhaa mansuub calaamatu nasbihi fadxaة ظaahiraة calى akhirihi raba mudaaf kaafkuna mudaaf ilayhi lasariicu alaamu laam musaxlaqa ama laam ibtidaa sariicu khabaru khabaru in marfuucu calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة calى aakhirihi lasariicu lsariic ciqaabi sariic mudaaf alciqaabna mudaafun ilayhi wainahu alwaaw xarfu caطfin inahu ina xarfu nasb wa tawkiid hudu waa ismigeedii lakafuuruna waa khabarkii raxiimuna waa khabaru bacda khabar ama waa sifo haddaba shaahidku waxaa weeye lasariicu laamkaasi iyo lakafuurun laamkaas wey labadaa laam weeye lasariicu laamkaasi waa laamu zaxlaq ama laamu lujda laamtii la ohan jiray weeye khabarkay gashay labadii shardina waa la hayaa khabarku waa muahar oo ismigii khabarka maanta yaa dambeeya ismigu waa rabaka u horeeya sariicna waa khabarkii ugu dambeeya idan khabarki maadaama uu dambeeyo laamti way geli kartaa shardiga labaadna waa la hayaa oo muxuu yahay khabarku waa muhbat ina rabaka rabbiga la sariicu ciqaabi weeye mid ciqaabtu ay deg deg badanta waa muhbat waa kalaam muhbata ah, la sugaya weye sariicu ciqaab yahay ayaa la sugaya marka waa muhbat waana muahar labadiba waa la hayaa idan laamti marka in in la geliyo waa aqbali karaa wa inahu lagafuuru raxiimna waa la mid inahu hada waa ismigii lakafuuruna waa khabarkii labadii shar waa la hayaa awalan waa muahar oo ismigu ina ismigeed waa ka dambeeya ina iyo ismigeed wuu ka dambeeya ko waa midda labaade waa muhbat oo alla waxaa loo sugayaa sifatu lgufraan inuu dhaafo inuu addoommadiisa u dhaafo marka labadi sharba waa la hayaa mawdica labaadoo laamtan ay gelaysa waxaa weeye ina ismigeedana way gelaysaa isminana way gelaysaa hal shardi ayaa loo shardinayaa marka ismu ina laamul ibtidaa lagu darayo shardigaas waxaa weye ismigu waa inuu dib u dhacaa khabarkuna waa inuu soo hormaraa ismigu waa inuu dib u dhacaa khabarkuna waa inuu soo hormaraa wuxuu inoogu mihaaliyey ina fii dalika lacibratan ina xarfu nasm watawkiid fii dalika fi xarfu jar da ismu ishaara alaama lilbucdi walkaafu xarfu khitaab jaariya majruurka mutacalaqu bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inun lacibratan allaamu laamu zaxlaqa ama laamu ibtidaa mansuub calaamaةu nasbihi falaxatu daahiraة alى akhirihi khabarka marka uu soo hormaray ismigina dib buu u dhacay mar hadduu dib u dhacay wuu aqbali karaa ismigani maanta in laamulibtida lagu daro wuu aqbali karaa waayo shardigii waa la hayaa oo shardigu muxuu ahaa waa inuu khabarka ka dambeeya ismi waa inuu dib u dhacaa khabarkan waa inuu soo hormaraa maadaama shardigaa la hayo waa banaan tahay in marka laamulibtida lagu daro waa mowdic labaad oo laa muزaxlaqa ay geleyso mawdica saddexaad oo laa muزaxlaqa ay geleyso waxaa weeyaan damiir اlfasl damiirka la yidhaahdo damiir اlfasli damiir اlfasli sida asaxa waxaa weye inuu xaraf yahay sida asaxa waa inuu xaraf yahay wey haddaba damiir maxaa loogu sheegayaa damiir rafcaha munfasilka ayuu shabah ku leeyahay ayib huwa hiya humaa hum huna kuwaasuu la suuraya oo huwa ama hiya ayaa la ohanaya huwa ayaa la ohanaya waa damiir damiir waxaa loo leeyahay لأn wuxuu shabه ku leeyahay damiir rafcihi munfasilka buu shabه ku leyahy saasa damiir loo leeyahy faslina waxaa loo leeyahay wuxuu kala faslinayaa bayna الkhabri wa bayna الnacti waxa ka dambeeya ayaa wuxuu oranaya waxaan ka dambeeya damiir fasl hadaad aragto waxa ka dambeeya weligiiba waa khabr nacti ha u malayni marka yafsil bayna الnacti wa bayna الkhabr wuxuu kala faslinayaa nactigii iyo khabarkii waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya waa khabr nacti hamoodin mihaalkaad ku garanaysaa inoogu mihaaliyey ina hada lahuwa اlqaصص ina hada ina xarfu nasb tawkiid hada waa ismu ina mabniyu calى sukun fi maxali naصbi lahuwa allaamu laam musaxlaqa huwa damiir اfasli alqaصaصu waa khabr alxaquna waa sifo markaasi ee qaska laga sifaynaya alqaصaصu alxaqu waa sifo qaska laga sifaynaya ayna shaahid marka shaahidku xagee shaahidku waxaa weeye lahuwa alqasas weeye damiirka damiir fasli baa la yihahdaa damiir fasli ayaa la yihahdaa damiir waxaa loo leeyahay damiir rafcihii munfasilka ayuu suurada ka shabahaya oo lahuwa iyo huwadii caadiga damiirka ahayd waa isku mid xagga suurada markaad eegto ko xagga damiir buu ka shabahaya faslina waxaa loo leeyahay alqasda ka dambaysaa waa khabar weligaa nacta ku sheegi waa khabar ina haada haada waxaan ka dhignay ismigii lahuwa allaamu laamu zaxlaqa ama laamu ibtidaa huwa waa damiir fasl laa maxalo min acraab ayib icraabo kalena waa leh laakiin inuu xaraf yahay haddii la rajaxo qowlka ohanaya waa xaraf waxay noqonaysaa laa maxalo min acraab ayib maxaa loo keenay in wax adkayaa loo keenay litawkiid اjumla ayaa loo keenay alqasasuna waa khabarkii wey waa khabaru eesh waa khabaru ina ina khabarkeedi wey alxaquna waa laga sifaynaya oo qaska laga sifaynaya qasaskii alxaqu xaqa ahaa dhabta ahaa marka damiir fasligaas way gelaysaa laam اibtidaa mawdica ugu dambeeya oo laam ibtida ay gelaysa waxaa weeye macmuul khabr waxa la yihahdo macmuul اkhabr khabarka macmuulkiisa lafdiga horan usoo marnay macmuul khabr waxaa loo jeedaa khabarkii camal falaya inada khabarkeedii camal falaya mar hadduu camal falayo waxaan uu ku camal falaya macmuul baa la macmuul caamil iyo macmuul baa kala jira caamil waa kii camal falayey waa kii wax rafcinayey waa kii wax nasbinayey waa kii wax jaray caamil baa la yihahda waa camal fale macmuulna muxuu noqonaya waa kii lagu camal falayey waa kii lagu camal falayey waa mafcuulkii waa faacilkii soo maaha waa kii lagu camal falayey wey marka khabarkii ina ayaa camal falaya midkan uu ku camal falaya macmuul baa la yihahda khabarka ku camal falayey haddaba macmuul khabarkaasi ayaa waxaa lagu darayaa laam loo yaqaan laam almuzaxlaqa ama laam اlibtidaa shardigiisu waxaa weeye khabarkiisii waa inuu ka soo hormaraa khabarku waa inuu dib u dhacaa asaguna waa inuu soo hormaraa mithaalku sheekuna siiyey ina zayda lacamra daaribun ina zayda lacamra daaribun ina xarfu nasb tawkiid zayda waa ismu ina mansuub bina wcalaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة calى akhirihi lacamra allaamu laam اbtidaa ama laam musaxlaqa camrana mafcuul muqadam mafcuul soo hormaray weye daaribun waa khabarkii inada weye marfuucu calaamatu rafcihi damatu ظaahiraة calى akhirihi daarib faacilkiisu waa damiir mustatira daaribun huwa camarkan soo hormarayna waa macmuulkiisii waa macmuulkiisi weye marka marka lagu leeyahay camran macmuul khabar marka lagu sheegayo khabarka daarib ah ayaa ku camal falaya oo muxuu ka dhiganayaa mafcuulu bihi ayuu ka dhiganaya shardigiina waa la hayaa shardigaas muxuu yahay khabarkii buu ka soo hormaray oo daarib dib buu u dhacay oo khabarkii ah macmuulkiisana horay buu soo maray mar haddii shardigaa la helay waa la gelin karaa waxaad ohanaysaa eh, ina zayda lacaliya mukhaasimun ina zayda lacamra mukhaasimun yani zayd wuxuu la doodayaa camar buu la doodayaa marka eh, khabaru ina mar hadduu dib maray macmuul khabarkan lasoo hormariyey macmuul khabarka marka laamu ibtidaa wuu aqbali karaa wuxuu sheekhu yiri raximah اllah watadkhulu way gelaysaa laamu ibtidaa laamu ibtidaa gelaysaa bacda ina ina gadaasheeday gelaysa inadii almaksuurati la kasriyey faqad faqataasi faad waxaa la tasyiin lafdi baa loo keenay qadna waa ismu ficil camar bimacnaa intahi buu la macnayah intahi ayuu la macnayah waa ismu ficil amar weeye calaa arbacati ashyaa afar shay bay gelaysaa inadii calaa khabarihaa khabaru ina ayay laamul ibtida gelaysaa bishardi kowni bay ku gelaysaa ahaansho uu yahay khabarkii muakharan mid dambeeya muhbatan uu yahay mid markaasi la sugay oo manfi aan ahayn muaharna waxaa cagsi ku ah muqadam muhbatna waxaa cagsi ku ah manfi naxwu ina rabaka lasariicu lciqaabi wa inahu lagafuur raxiim wey shaahidku waxaa weeyaan ina rabaka lasariicu weeyaan waa kabarkii khabarkii weeye wuu dambeeyaa waana muhbat laam ama laam ayaa gashay wa lagafuuru raxiim shaahidku waxaa weeye lagafuurun weeye waa khabarkii wuu dambeeyaa oo ismigu uu ka dambeeyaa waana muhbat laamu lmusaxlaqa ayaa gashay wa calaa smihaa ismi ina ayay markaa laamuna tuda gelaysaa bishardi an yataakhara tadkhulu way gelaysaa bishardi an yataakhara inuu dib dhaco shardi la shardinayo ayay markaa ku gelaysaa can alkhabari uu kadib marayo khabarkii naxwu ina fii daalika lacibratan weeye shaahidku waxaa weeyaan lacibratan ismigii ayaa dib u dhacay lacibratan ismigii dib buu dhacay mar hadduu dib u dhaco khabarkii ka dambeeyo laam اmuزaxlaqa ayaa gelaysa fi dalikana waa khabarki soo hormaray maa marka ugu soo dhaweyn la yihahdo waa xaraf maxal icraab kuma leh waxaana loo keena litawkiid اjumla ayaa loo keenaa taasaa ugu dhow awjuh kalaa ku banaan in la yihahdo waxa ka horeeyo la icraab noqonaya ama in la yirnay waxa ka dambeyo la icraab noqonaya wa calىa damiir اlfasli wa way gelaysaa laa ibtidihi calىa damiir اlfasli bay gelaysaa naxu ina haada lahuwa اlqasaص اlxaq weeyaan ina haada shaahidku waxa weeye lahuwa laamtaasi waa laamu zaxlaqa damiir fasl ayay gashay markaan icraabayna waxaan leenahay huwa damiir fasl mabniyu cala alfatx laa maxala min acraab markaasaan kaga haraynaa wa calaa macmuul khabar macmuul khabarkii bay gelaysa mafidihii calaa macmuul khabar bay gelaysaa bishardi taqadumihi horumar uu ka hormarayo shardin la shardinayo cala alkhabari ay ka hormarto bimacnaa marka macmuululkhabar laamu ibtida ay gelayso waa in khabarkii uu dib u dhacaa macmuul waa inuu soo hormaraa naxو ina zayda lacamra daaribun ina zayda zayd waa ismu ina lacamranna waa macmuul khabarkii daaribka soo socda macmuulkiisi wey soo hormaray laamtii baa gashay marka shardigina waa lahay khabarkii uu ka soo hormaray daaribunna waa khabarkii oo markaasi dib u dhacay weeyaan wuxuu sheekhu raximah اllah watatasilu ma ma baa la xarisanaysa maadii azaa'idatu zaa'idka ahayd bi haadihi اaxrufi xuruuftan ay la xarisanaysaa oo fayabطulu waxaa buraya camaluhaa ay camalu hadihi اxuruuf xuruuftan camalkoodaa buraya naxwu inama allaahu ilaahu waaxid qul inamaa yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid wakaanamaa zaydun qaaimun walaakinamaa zaydun qaaimun walacalamaa zaydun qaaimun ilaa leyta leyta mooyaane fayajuuz waxaa bannaan fiiha ay fii leyta alicmaalu camalfal baa ku bannaan in la camal siiyo walihmaalu ihmaalna waa ku bannaan yahay naxw laytama zayda qaaimu binasbi zayd wa rafcihi halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu raximah ullah xuruuftani waxaa lagu daraa maa zaaida ah ayaa laga dambaysiiyaa maa azaaida ayaa laga dambeysiiyaa ama maa kaafana waa la yidhahdaa kaafa kaafa maxaa loo leeyahay liannaha takufu lcamala can hadihi alxuruuf xuruuftanay camalkii u diideysa ay ka hor istaagaysaa maadani markay gasho xuruuftani waxaa ka zuulaya ikhtisaaskii ay jumla ismiyaha khaaska ku ahaayeen ayaa ka zuulaya oo maadana keensanaysa in xuruuftani khusuusiyadii jumla ismiyaha ay gelayeen inaysan ku gaar noqon oo markaa jumla ficiyana ay geli karaan jumla ismiyana ay geli karaan maadaas marka zaaido weeyaan kaafana waa la yidhaahdaa mar hadday maadani gasho xuruuftan gadaashood ay dhacdo camalkii way u diideysaa camalkii bay ka hor istaagaysaa camalkoodu wuxuu ahaa ismiga in la nasbiyo khabarkana in la rafciyo ayuu camalku ahaa maadana markay daba dhacdo xuruuftani camalkii waa laga mancinaya xuruufta tusaalayaal buu sheekhuuna siiyey marka laga soo reeba leyt oo kasoo reebi doono inta kale camalkooda ayay markaa diideysaa tusaalayaal buuna siiyey inna oo markaasi ay maa daba dhacday maa kaafa ay daba dhacday taaeed waxaa weeye inama allaahu ilaahu waaxid maadaas waxay noqonaysaa kaafa inana waxay noqonaysaa makfuufa kaafatun waa makfuufa waxaa loo jeedaa kaafatun camalkii bay mancinaysaayoo reebaysaa maadu inad innadan waa makfuufatun can alcamal camal falkii baa laga hor istaagay oo laga reebay marka kaafatun waa makfuufa saasaa loo jeedaa midna camalkii bay diideysaa midna camalkii baa loo diidayaa maadu waa kaafadii inaduna waa makfuufadii inama allahu allahuna marka wuxuu noqonayaa mubtade ilaahuna wuxuu noqonayaa khabarkii waaxiduna waa sifo oo ilaah baa markaa laga sifaynaya ilaahaasoo waaxidun waaxid ah idan ina haddii maada laga reebi lahaa way camal fali lahayd oo allah ismi bay ka dhigan lahayd ilaahun waaxiduna khabarkii ayuu noqon lahaa ilaahuna khabarkii buu noqon lahaa waaxidna sifadii ayuu noqon lahaa laakiin maadaama maa ay gashay inadii camalkeedii waa laga hor istaagay ismigii marka hore nasbisnaayo isminimo ku nasbisnaan lahaana maanta wuxuu noqday marfuuc oo mubtadu iska noqonaya asalkiisii buu isaga noqonaya asalkiisii lanna asalku muxuu ahaa inuu mubtado ahaa lanna inadani waa naasikho wey xuruuftan minawaasikh min anawaasikh bay ka mid yihiin mubtadihii khabarkii bay nasakheen ayib mar haddii shaqaday qabanayeen oo ismi inay nasbiyaan khabar rafciyaan laga hor istaagay ismigu sidii ahaabuu unoqonaya kii ismigaana mubtadu noqonaya kii khabarka u ahaana khabaru mubtada ayuu noqonaya marka allah waa mubtada ilaahuna waa khabarka waaxiduna waa sifo qul inamaa yuuxaa ilaya ayaa lamid a ah. qul waa ficil amar faacilku waa damiiro anta weyaan ina inamaa waa inadii oo maa laga dambaysiiyey camalkii marka ina waxaa la ohanaya makfuufatun maana waa kaafa inamaa kaafa waa makfuufa saasay isu raacinayaan kaafatu waa makfuufa yuuxaa waa ficil mudaaric oo muayru siiq ah ficil mudaaric oo muayru siiq ah ilaya jaar iyo majruurkaana yuuxaa baa lagu tacalujinaya yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum waa anadii oo marka iyaduna camalkii laga hor istaagay kaafatun waa makfuufa iyaduna ilaahukum marka wuxuu noqonayaa mubtade ilaahuna waa khabar waaxiduna waa sifo inamaa ilaahukum ilaahun waaxid yuuxaa marka ficilka muqayru siiqaha ah wuxuu u baahan yahay naaibu faacil ayuu u baahan yahay naab faacilkaasi waxaa noqonaya anna iyo waxa ka dambeeya masder baa laga soo xarinayaa oo wuxuu noqonayaa qul inamaa yuuxaa ilaya waxdaaniyatu ilaahikum waxaa lai waxyooday waaxidnimada ilaahiin ayaa lai waxyooday ilaahin inuu waaxid yahay baa lai waxyooday waxdaaniyatu ilaahikum marka masderka muxararka ayaa wuxuu noqonayaa yuuxaa naab faacilkeedii yuuxaa naab faacilkeedii ayuu noqonayaa wa kaanamaa zaydun qaaimun zaydun qaaimun kaana zaydan qaaimun ayuu asalku ahaa kaana zaydan qaaimun buu ahaa markii kaanadii maal laga dambeysiiyey kaanadii markii maal laga dambeysiiyey maadii waxay noqotay kaafa ayib kaanana waxay noqotay makfuufa zayd marka wuxuu noqonayaa mubtadus ka noqonayaa qaaimna khabar ayuu iska noqonaya walaakinamaa zaydun qaaimun waa la mid laakina maada waxaa la ohanaya kaafa laakinana makfuufa zaydun waa mubtade qaaimunna waa khabarkii walacala maa zaydun qaaimun lacala maa zaydun qaaimun lacala waxaa la ohanayaa lacala maadu waa kaafa lacalana waa makfuufa waa mid camalka laga hor istaagay wy zayd waa mubtade qaaimunna waa khabarkii sheekh wuxuu ka soo reebay leyta leyta waxaa ku banaan alcmaalu walihmaal inay camal fasho oo ismi ay nasbiso khabar rafciso oo ku banaanya waxaa kaloo ku banaan ihmaal in la camal tiro oo waxaa ka dambeeya mabtadiyi khabarnimo lagu rafciyo marka la camal siiyo maxaa loo camal siiyey kuwan lama oran marna waa la camal siinaya kuwaan soo marnay shantii kale dhammaantood ma hadday gasho waa la camal tiraya laakiin leyta maxaa markaas loo camal tiray kuwan marka maa ay gasho jumlo ismiyaday gelayeenoo khaaska ku ahaayeen waa loo diidaya waa laga mancinaya jumlada ismi way gelayeen waa laga mancinayaa jumla ficliyana way geli karaan jumla ismiyana way geli karaan ikhtisaaska jumla ismiya khaas ku ahaayeen meeshuu ka baxayaa laakiin leyt ama maa ku dar ama ha ku darin ikhtisaaskii weli way wadataa ikhtisaaskii weli way wadataa liannahu yabqa ikhtisaasuha biljumlati ismiya ikhtisaaskii ay khaas ku ahay jumla ismiya weli baaqi buu yahay fa camaluha cala asli kaasaa waxaa u baaqi noqonaya waxay ku baaqi noqonaysaa sidai asalka ahayd oo ah inay camal fasho fatakuunu maa zaaida mulqaa maadana waxay noqonaysaa markaa mid zaaida oo mulqaada ayay noqonaysaa taa markii la camal siiyo wey haddii la camal tiro waa walaalaheed baa la haleeshiinaya walaalaheed ayaa la haleeshiinayaa oo markaa isku baab ama isku dhinac baa la marinaya maadaama kuwii kaleba camalka ay ka hor istaagtay laytana kuwa iska raaci ayadna markaas waa la camal tiraya waa garan kan sheekh waa inoo miaaliyey layta maa zayda qaaimu layta maa zaydan qaaimun binasbi zayd wa zaydan iyo zaydun labaduba zaydan haddii la yidhaahdo ishkaal male waa ismu layta ismigeedu wey mansuubun calaamatu nasbi fatxatu daahiratu cala akhirihi zaydan qaaimun waa khabarkii layta maa zaydan qaaimun waa haddii laytadii lacamarsi haddii layta maa zaydun qaaimun haddii la yidhaahdana layta kaafatun wa makfuufa bay noqonaysaa zayduna mubtadu noqonayaa qaaimuna khabarkii buu noqonayaa markuu sheekuna leeyahay binasbi zaydin wa rafcihi zayd haddii la nasbiyo leytadii baa camal falaysa maaduna waxba ka hor istaagi mayso leytaa camal falaysa maaduna waxba ka hor istaagi mayso zaydna markaasi waa ismigeedii qaaimna waa khabarkii haddii la yidhaahdo layta maa zaydun qaaimun haddii la yidhaahdana leytadii yan waxaa weyaan maadi way camal tirtay zaydna wuxuu noqonaya mubtada qaa'imuna khabarkiisii ayuu noqonaya watatasilu maa maabaa la xiriirsamaysa maadii azaaidatu zaaidka ahayd ayaa waxay la xiriirsamaysaa bi haadihi laxrufi xuruuftanay la xiriirsamaysaa meelaha qur-aanka kusoo aroortay maadaas zaaida la odhan mayo sila watawkiid bay culimadu baab isilaax sila watawkiid ayay culimadu yihaahdaan haddii aad ku aragto iyadoo markaa aayanta ay icraabayaan ay leeyihiin xarafkani waa sila watawkiid waxaa loo jeeda waa zaaid baa loo jeeda lakiin carabka laga ilaalinayaa maadaama kalaamulahi uu yahay kalaamulahi in la yidhah waxbaa zaaida ayaa carabka laga dhowraya marka waxaa la ohanaya sila watawkiid isilaaxaas marka culimadu ayay isticmaalaan oo fa waxaa buraya camaluhaa ay camal haadihi xuruuf xuruufta camalkooda waa buraya camalkoodii ahaa in ism la nasbiya khabar la rafciyo waa buraya naxwu inama allaahu ilaahun waaxid weeye allaahu ilaahun waaxidun waa ina oo markaasi maadii camalka ay u diiday allahuna markaa mubtad laga dhigay ilaahuna khabarkii laga dhigay waa xidna markaa sifa qul inamaa yuuxaa ilaya anamaa ilaahakum ilaahu waaxid shaahidku waxa way xagga dambe anamaa ilaahakum ilaahu waaxid weeye waa annadii oo ma ay daba dhacday oo camalkiina laga laga hor istaagay ismiga ka dambeeyana mubtadanimo oo ilaahukum mubtadanimo lagu rafciyey ilaahuna markaa khabar looga dhigay masderka muxararkaana waxaa weeyaan looga dhigay yuuxaa naaifaacil looga dhigay wa kaanamaa zaydun qaaimun shaahid waxaa weeye kaana oo maan laga dambaysiiyey ismigii ay nasbin lahayd iyo khabarka rafcin lahaydna laga laga hor istaagay oo markaa mabtudi iyo khabarnimo lagu rafciyey walaakina maa zaydun qaa'imun waa laakina oo maa laga dambaysiiyey oo camalkeeda laga hor istaagay zayd mabtudnima lagu rafciyey qaaimna khabar baa lagu rafciyey walacala maa zaydun qaa'imun waa lacala oo maa ay daba dhacday ismigeediina waxaa wey mabtudnimo lagu rafciyey khabarkeediina khabarnimo lagu rafciyey ilaa leyte leyte mooyaane fayajuusu waxaa bannaan fiiha ay fii leyta alcmaalu camal siin ayaa ku bannaan walihmaalu iyo in la camal tiro naxwu laytamaa zaydan qaaiman binasbi zaydin zayd nasbintiisa haadaa arinkaasi kaainu wuxuu ku sugnaaday binasbi zayd zayd nasbintiisa iyo warafcihi rafcidiisa ku sugnaaday wa tukhafafu ina ina waa la takfiifiyaa inadii almaksuuratu la kasriyey ayaa la takfiifiyaa fayakuru waxaa badnaanaya ihmaaluhaa in la camal tiro ihmaalkeeda ayaa badnaanaya naxwu in kullu nafsi lamaa calayha xaafid wayaqilu waxaa yeehaanaya acmaaluha in la camal siiyo naxw wain kula lamaa layuwafiyanahum fii qira'ati man khafafa ina walama fi laayatayn markaan ku soconno wey watalzamu laamu laam baa laazimaysaa fii khabariha khabarkeeda idaa uhmilad marka la camal tiro halkan sheekh wuxuunu ka bilaabaya raximah llah axkaam kale oo marka xuruuftani ay leeyihiin axkaamtaas waxaa weeye in la takfiifiyo kuwa ay nuunka u dambayso nuunka in la takfiifiyo takfiifkan waxaa loo jeedaa maadaama marka hore aakhirka uu shidnaa aakhirkaa shidan laba nuun buu ka koobnaa inna waa laba nuun anna waa laba nuun ka kaanna waa laba nuun laakinna waa laba nuun laba nuun baa aakhirka yaalay labadii mid ka mida ayaa la xadfayaa labadii mid ka mida ayaa la xadfayaa marka bitakfiif waxaa loo jeedaa labada nun mid ka mid in la xadfo ayaa loo jeedaa mar haddii eh, la takfiifiyo sidii hore markay shadnayd waa isbedelaysaa xukumkeedu siduu ahaa waxbaa iska bedelaya wuxuu ku bilaabay ina ayuu ku bilaabay ina wuxuu noo sheegay sida faraha badanle waa in la ihmaaliyo mar haddii la takfiifiyo waa in la ihmaaliyo waa in la ihmaaliyo maxaa loo jeedaa waa inaysan nasbsan khabarna waa inaysan rafcisan ihmaalku waa saas weyaan waxaa ka dambeeya mubtadu iska noqonaya iyo khabar ayaa isaga dhigaya baynama uu ahaan jiray ismi iyo khabar ismi iyadu ay leedahay iyo khabar iyadu ay leedahay mar haddii la ihmaaliyey oo la takfiifiyey sida faraha badanna waxaa weeye kii ismiga ay ka dhiganaysa mubtada in laga dhigo kay khabar ka dhiganaysayna khabar laga dhigo miaal buu sheekhuna siiyey in kullu nafsin lamaa calayha xaafid in kullun intii waa la takhfiifiyey intii waa la takhfiifiyey ul marka waxay noqotay mubtaday noqonaysaa kul mudaaf nafsina mudaaf ilayh lamaa calayha laamtaas waxay noqonaysaa laam alfaariqa waxay kala farqinaysaa inta mukhafafadaa iyo inta naafiyada ah inta mukhafafadaa iyo inta naafiyadaah ayay kala farqinaysaa oo in haddii la yidhaahdo waxay ku dhehgelmaysaa tii naafiyad ahayd mid baan soo marnay in baan soo marnay in aan soo marnay baa jirtay oo ahlu caaliga ay camal siinayaanoo naafiye ahayd la kala garanmaya marka ma naafiya loo jeedaa mase waxaa loo jeedaa mukafafa min ahaqiila loo jeedaa markay isku dhehgelmayaan inta naafiyada iyo inta mukafafada waa marka inta mukafafada la ihmaaliyo markaas wey wailaa haddii la camal siiyo isku dhehgelmayaan sababt maxay tahay inta mukafafada haddii la camal siiyo dee ismigeedu way nasbinaysaa ismigeedu waa mansuub ti aan soo marnayna ismigeed muxuu ahaa marfuuc buu ahaa in axadun khayra min axad ila bilcaafiya in axadun yani ismigeedu marfuuc buu ahaa tanna ismigeedu waa mansuub marka xaalka uu dhehgalanku imaanayo inta naafiyada iyo inta mukhafada waa marka waa marka la ihmaaliye wey mawdican oo kale marka waa muhmala intii waa la ihmaaliyey ismigii ka dambeeyey waa la rafciyey kullun wuxuu noqonaya markaasi mubtade ayuu noqonayaa kullu mudaafu nafsina mudaafu ilayhi lamaa laamtu waxay noqonaysaa faariqa faariqatun bayna in almukhafafa wa bayna in annaafiya bay kala farqinaysaa oo haddii aad ku aragto in gadaasheed haddaad laam ku aragto in gadaasheed haddaad laam ku aragto waxaad ogaataa laamkaasi waa laam alfaariqa laam almubtade maaha maaduna waxaa la odhanayaa sila watawkiid sila watawkiid zaaid baa loo jeedaa laakiin taaduban sila tawkiid ayaa la ohanaya alayha waa jaari majruur khabar soo hormaray wey xaafidun mubtada dib u dhacay wey xaafidun calayha in kullu nafsin lamaa calayha ay la calayha xaafidun bay ka dhiganta marka calayha xaafidun jumlada mubtadii khabar ka kooban calayha waa khabar soo hormaray jaari majruur xaafidun waa mubtada dib u dhacay weeye waljumlatu min almubtaday oo xaafid ah walkhabari oo calayha ah fii maxali rafcin khabaru mubtada mubtadihii kulun ahaa bay jumladaas khabar u tahay jumla hadday khabar dhacdo laa budda laha min raabit raabit waa laga maarmaan in la helo isku xiraya mubtadihii hore iyo jumlada khabarka dhacday calayhaa damiirka ku jira ayaa markaa isku xiraya calayhaa damiirkaasi ayaa isku xiraya waa quraada qaar ayaa lamaa laamka fudeeye lamaa laakiin caasim iyo xamza iyo abu jacfar iyo mucaamir lamaa bay akhriyeen lamaa ayay akhriyeen bitashdiidi lamaa ayay akhriyeen markaana macnuu wuxuu noqonaya bimacnaa ilaa bay noqonaysaa lamaa macnaheed macnaa ilaa ayay noqonaysaa marka la shido tusaalaha kale iyadoo la camal siiyey waxaa weeye wain kullan wain kullan lamaa layuwafiyanahum wain kullan lamaa layuwafiyanahum intu waxay noqonaysaa mukhafafatu min athaqiila ayay noqonaysaa kulana wuxuu noqonayaa ismu ina mansuubun calaamatu nasbihi falxatu ظaahiratu calى aakhirihi lama laamku waa laam musaxlaqa maaduna waa khabarkii kulan khabarkeedi weeye layuwafiyanahum laamtu waxay dhacaysaa fi jawaabi اqasam yuwafiyanahumna ficilkaasi wuxuu dhacayaa jawaab qasamkii ayuu dhacayaa lawallaahi layuwafiyanahum bay ka dhigan ilaah baa ku dhaartaye waa loo oofinayaa marka jawaabulqasamkii way jumladaasi layuwafiyanahum ayib shaahidku waxaa weeye in kullan intaas iyadoo mukhafafo ah in la camal siiyey oo kullan ay tahay ismu inna maca anaha mukhafafa inadiioo mukhafafa ah ba haddana kullan ismi looga dhigay way camal falaysaa laakiin camalfalkaasi waa yerya camalfalkaasi waa yaryahay ayib laamtan marka maanta la daba dhigay ma aha laamulfaariqadii maaha waa laam eesh laamul musaxlaqa ama laamul ibtida laamti la ohan jira wanagi soo aragnay in laamul ibtida ay gasho ama laam musaxlaqa afar mawdic bacda inna inay gasho waxaa ka mid ahaa ismigeeday gelaysay bishuruud khabarkeeday gelaysay macmuul khabar bay gelaysay damiiru fasli bay gelaysay marka khabarkay gelaysa maanta khabarkii bay gashay marka laamtii hore oo ahayd in kullu nafsin lamaa calayha iyo wain kullan lamaa layuwafiyanahum farqi baa markaa udhexeeya oo laamtii horena waxay ahayd laam lfaariqa tanna laam weeyaan middan oo kale laamulfaariqa waxaa loo oranaynin waayo iskuma dhehgelmayaan intii naafiyad ahayd iyo intii mukhafada fii hada almowdic isku dhehgelmayaan limaada sababtu maxay tahay waxaad isugu dhehgelmaynin intii maanta camalkii lagu yaqaanay bay camal falaysaa oo muxuu camalkaasi waa nasbu lismi wa rafcu lkhabar camalkeedi bay qabsatay camalka lagu yaqaan ayay qabatay mar hadday camalkeedii qabatay intii naafiyada ahayd ayadu waxma nasbiso waxma nasbiso markaa ku dhehgelmayso marka loo baahan mayo wax kala farqiya marka laamka waxaa la ohanaya laamu laam ibtida ama laam musaxlaqa la ohanaya wuxuu yii fi qira'ati man khafafa ina walama ina walama cidda takfiifisa labada ayadoodba waa ibnu kaiir iyo naafic oo quraada ka mid ah ibnu kaiir iyo naafic ayaa in kulan lamaa ariye in kulan lamaa laywafiyanahum ibnu kaiir iyo naafic ayaa sida ariyey sheekh wuxuu inoo sheegay watalzamu laamu fii khabariha ida uhmilat haddii la ihmaaliyo khabarkeedii laam baa laazimaysa laam ayaa laazimaysa waana soo sheegnay inta naafiyada ahayd inay markaasi ka farqinayso wuxuu sheekhu raximah اllah wtukafafu ina waa la takfiifinaya inadii almaksuuratu la kasriyey fayakuru waxaa badanaya ihmaaluha in la camal tiro naxw in kullu nafsin lamaa calayha xaafid wayaqilu waxaa yaraanaya icmaaluha in la camal siiyo naxwa in kulan lamaa layuwafiyanahum waa la camal siinayaa oo camalkaa yaraanaya fii qiraa'ati man cid qiradiisa khafafa ina ina takfiifiyey iyo walama fi laayatayn ku takfiifiyey watalzamu laamu laan baa laazimaysa fii khabariha khabarkeeday laazimaysa idaa uhmilad haddii la camal tiro haddii la ihmaaliyo khabarkii laan baa laazimaysa khabarkaana waa khabarulmubtada ayaa loo jeedaa fii khabariha khabar ayadu ma qaadanaysa markaas lakiin waxaa loo jeedaa markay camal falaysay hore ayuu khabar u ahaa laakiin maanta khabar ayada ooma ahan ayuu khabar u yahay maanta waa khabar mubtada lanna waa muhmala ma camal falaysaba marka fii khabariha asaalatan marka hore intaan la ihmaalin waida khufifat anna anna haddii la takfiifiyo baqiya waxaa baaqi noqonaya icmaaluha camal falkeedii walaakin yajibu waxaa waajibaya an yakuuna ismuha ismigeed inuu yahay damiir shani damiiru shani inuu yahay ayaa waajib noqonaysa wa an yakuuna maxduufa inuu maxduuf yahay baa waajibaysa wayajibu waxaa kaloo waajibaya an yakuuna khabaruhaa khabarkeed inuu yahay jumlatan naxwu calima an sayakuunu waidaa khufifat kaana kaana haddii la takfiifiyo baqiya icmaaluha camalkeed waa baaqi noqonaya aydan lagu noqoy idna aydan wayajuus waxaa bannaan xadfu ismiha ismigeedii in la xadfaa bannaan wadikruhu in la sheegana waa bannaan yahay ka qowlihi kaandabyatan tactuu ilaa waraaqi salami waidaa khufifat kaakibna laakin haddii la takfiifiyo wajaba ihmaaluhaa ihmaalkeeda ayaa waajibaya halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximahullah xarafka labaad oo nuunka shadan uu dambeeyo waxaa weeyaan waa anna wey anna weeyaan annadaasi haddii la takfiifiyo baqiya icmaaluhaa marna iyadu lama ihmaalinaya waa la camal siinaya camalkeedii waa loo baaqiyeelaya haddaba wuxuu sheegay arrimo gaar ahaaneedoo markaa iyadu ay leedahay maxay yihiin kow an yakuuna ismuhaa damiir shani ismigeedu damiiru shani waa inuu noqdaa damiiru shani waa inuu noqdaa damiiru shanigu waa damiir damaairta ka mid ah damiiru shanigu damaairta kale uu khilaafsan yahay ilaa shan weji ayuu ku khilaafsan yahay shan weji ayuu ku khilaafsan yahay damaairta kale midda kood waxa weeyaan weligii wuxuu u noqdaa wax ka dambeeya lafdan wa rudba wax kaga dambeeya u noqdaa damaarta waxaa la yaqaana in wax ka horeeya loo celiyo laakiin damiiru sidaa ma ahan weligii wuxuu u noqonayaa calaa mutaakhirin lafdan wa rutba luzuuman weliba waa laazim inuu u noqdo wax ka dambeeya lafdan wa rutba waa shay laazim ah weeye waa arrinka koobaad uu ku khilaafayo damaairta kale waxyaaluhu ku khilaafaya waxaa ka mid ah marjiciisa iyo meeshu u laabanayo weligeed waa jumlo marjiciisu wuxuu noqonayaa weligiis jumlu noqonayaa ayib jumladaasi waa in lagu sheegaa almubtada walkhabar jumla ismiye ah ayaa markaasi marjiciisu noqonaya jumla ismiya oo mubtadii khabar ka kooban ay ku sugan yihiin mubtadii khabar ayaa markaasi marjiciisu noqonaya qodobka saddexaad oo ku khilaafayo damaairta kale taabic lama raaciyo tawaabicda waa la garanayaa nacti cadaf tawkiid iyo bedel damiirshaan inta lasoo sheego wax laguma soo cadfo eh, lama tawkiidiyo wax lagama nactiyeeyo wax lagama bedelo taabic ma raaco asmaada waxaa la yaqaanaa in markaasi eh, uu ku banaan yahay ismigii haddii shuruudii laga helo in ismi kale lagu soo cadfi karo in laga sifayn karo hadduu ubaahdo sifo in la tawkiidin karo wax laga bedeli karo wahaa kada laakiin isagu yan waxa weeyaan eh, wax taabica lama raaciyo arrinka afaraadu ku khilaafsan yahay damaairta kale waxaa ka mid ah waxaa ku camalfala ibtidi ibtida ku camalfala ama waxyaalihii ibtidaha nasakayey bimacnaa isagu mubtadu noqonaya mubtadaha waxaa rafciya weligiiba ibtidaa rafciya wa mubtadaan bilibtida kadaka rafcu khabarin bilmubtada marka yani ibtidanaw ayuu ku rafcisiiya ibtiduhuna waa caamil macnawi ah ibtidaa ayaa rafcinaya ama ibtidaha waxyaalihii nasakayey oo maalan zaydun qaaimun zaydkaas waxaa rafcinayay caamil macnawi oo ibtida la ohan jiray haddii naasik uu yimaado ama ina ay timaado ama kaana ay timaado ama afcaal muqaaraba ay yimaadaan naasikh hadduu galo yani markaasi ibtidihii meeshuu ka baxayaa naasikhan meesha yimid ayaa markaa ku camal falaya qodobka ugu dambeeya weligii wuxuu laazimaya ifraad iyo eybu laazimaya weligii wuxuu laazimayaa ifraad iyo eybu ayuu laazimaya lama janciyo hum lama yidhaahdo hunna lama yidhaahdo weligii waa huwa marka waa damiiru shani ama hiya ifraad iyo haybo ayuu laazimaya huwa iyo hiya marka markuu yahay mudakar waxaa la ohanaya damiiru shani eh, markuu yahay muanasna damiiru lqisa ayay ohanayaan macyo kalena waa leehay damiiru shani ayaa markaas ismigeedu noqonaya arrinkaa isuma waafaqsana waa sida jumhuurtu ay mareen wey waa calaa madhab jumhuur lakin calaa madhab sibaweyhi wuxuu leeyahay laazim maahan damiiru shani inuu weligiis noqdo laazim maaha qad yakuunu damiira shan waqad yakuunu ayra damiiri shani damiir shani waxaan ahayna wuu noqon karaa kaa marka waa calaa madhab jumhur marka lagu socdo ismiga damiiru shani waa inuu yahay waa shardiga koobaad shardiga labaad waa in la xadfaah oo ismigeedu waa inaan la sheegin waa inuu maxduuf yahay shardiga saddexaad khabarkeedu waa inuu noqdaa jumlo ka dambaysa jumladaasi khabarka dhacaysa waa in laga fasliyaa oo inadii iyo markaa jumladii khabarka udhacaysay waa in faasil loo dhexaysiiyaa faasilkaa muxuu noqonaya waxyaala fara badan buu noqonaya sheekhu ta hadda marka ma sii sheegin damiir shani waa inuu noqdaa waa in la xadfaa khabarkana jumla waa inay noqotaa tusaaluu sheekhu siiyey shuruudii saddexda laga helay calima an sayakuunu calima an sayakuunu wey antaasi waxaa lagu ohanaya mukhafafatu min ahaqiila calima waa ficil maadi faacilkiisu waa damiir musati taqdiiru huwa an sayakunu anhu an waa mukhafafatu min ahaqiila tansib isma wa lkhabar tansib lisma wa lkhabar ismigeedu waa damiiru shani taqdiiruhu anahu shaniye calima alle wuxuu ogaaday anahu shaniye sayakuunu siinka waa la garanaya min xuruufi tanfiis xarf min xuruufi tanfiis yakunu ficil mudaaric ficilka mudaaric baa lagu yaqaanaa in markaa siinta ay gasho yakunu ficil mudaaric marfuucu litajarudi can naasi waljaasim wacalaamati rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi kaanadu marka mawdican oo kale maanta waxay noqonaysa taamay noqonaysaa sayakun macnaa sayujadu in la heli doono ama sayaxsulu inuu dhici doono sayujadu in la heli doono sayujadu haddii laga dhigo markaasi taam haddii naaqis laga dhigana waa la heli karaa in sayakunu waxaa ahaan doona minkum marda mardada damba waxay noqonaysaa ismi minkumna waa khabarkii oo markaasi soo taqadumay ayuu noqonayaa haddii laakiin kaanaa taamo laga dhigo marda waa faacilkii ah marda minkumna wuxuu noqonayaa sifo laga sifaynayo markaasi mardaa laga sifaynayo calima alla wuxuu ogaaday annahu shaniye sayakuunu inuu ahaan doono mardaa kuwa xanuunsan minkum xaggiina inay ka ahaan doonaan haddii laga dhigo naaqiso oo markaa minkumna khabar looga dhigo mardaana ismi looga dhigo haddii la yidhahdo may waa taama oo bimacnaa yuujadu baa lagu fasirayaa wuxuu noqonayaa waxaa la ogaaday annahu shaniya sayakuunu ay sayuujadu in la heli doono mardan kuwa xanuunsan minkum xaala idinka idin ka mid yihiin ama mardaagaasoo minkum idinka idin ka mid ah marka labada wajiba way bannaan yihiin haddaba shaahidku waxaa weeye anti mukafafatu min athaqiil ay noqotay ismigeeda waa damiiru shani oo anahu ayaan soo qadaraynaa jumladaas sayakuunu kaana taamaha laga dhigo ama naaqis ha laga dhige jumlada yakuunu iyo waxa ka dambeeyana wuxuu noqonayaa fii maxali rafcin khabaru an almukafafa waa khabarkii anna oo markaasi jumladaasaa dhacday marka shuruuddii hadda sheekhu inoo sheega waa la hayaa kow shardigooda waa la hayaayo ismigu waa damiiru shani anahu shani ayaa lagu fasiraya waa maxduufo meesha laguma sheegin waa maxduufo meeshan laguma sheegin oo an meesha anubaa inoo taala laakiin hodi way xadfantahay ismigii ah waa shardiga labaad shardiga saddexaad waxa weeye jumlo ayaa khabar noqotay jumladaasa yakuunu ayaa khabar noqotay marka waxay noqonaysaa jumladaasna khabar bay unoqonaysaa marka shuruuddii waa la wada hayaa saddexdii shardiba marka antani waa mukhafafatun min athaqiila naasibadii maaha naasibadii maaha inaysan ahayna waxaa lagu garanaya o calima haday daba dhacdo an haday daba dhacdo cilmi wax tusinaya haday daba dhacdo waa mukhafafatu min ahaqiila bilaa shak taas calaamad lagu garanayo wey inaysan ahayn naasibadii calaamad labaadoo lagu garanayo waxaa weeye ficil ka dambeeya waa rafcisan yahay sooma sayakuunu hadday naasima aan lahayd maxaad ohan lahaa an sayakuuna waa la nasbin lahaa idan marka maadaama aysan ku dhehgelmaynin looma baahna wax ka farqiya anti wax nasbinaysay iyo antan mukhafada wax kala farqiya looma baahna faari waa la hayaaba faari waa la hayaa faari waxa way ko inay caalimo ka horeyso wax cilmi tusinaya inuu ka horeeyo mar haddii annadu wax cilmi ka horeeya ay daba dhacdo waa mukhafafatu min athaqiila calima an haddaad aragto calima an wax yaqiin tusin cilmi tusinaya waxaa weeyaan dhanni hadday daba dhacdaa laisku hayaa dhanni hadday daba dhacdo dhanni hadduu ka hormaro oo meesha da cilmi u yaala dhanna haddii la dhigo annana ay daba dhacdo annadaas maxay noqonaysaa labadu way aqbali kartaa markaas inay noqoto mukhafana way aqbali kartaa inay noqoto naasibadan way aqbali karta lakiin hadday cilmi wax kutusinaya uu ka hormaro taas waa bilaa shakin weeyaan inay tahay mukhafafa kadalika waxaad eegeysaa ficil ka dambeeya hadduu nasbisan yahay waa naasibadii haddii la rafciyana waa mukhafafatu min ahaqiila wey wuxuu kaloo sheekhu inoo sheegay raximah llah kaana ayaadna in la takfiifiyo kaana marka la takfiifiyo camalkeedii wuu u baaqi noqonayaa camalkeedii wuu u baaqi noqonayaa waxaa bannaan ayaduna ismigeeda in la xadfana waa bannaan yahay in la sheegana waa banaan yahay ismigeeda in la xadfana waa bannaan yahay in la sheegana waa bannaan yahay yajuusu xadfu ismiha wa dikruhu labadu waa banaan sida faraha badan waa in la xadfo sida kaan lam tagna bilamsi kaan lam tagna bilamsi waa kaana bay ahayd kaana ayay ahayd waa la takfiifiyo kaan baa la yidhi ismigeedu waa damiiroo kanahu ayuu noqonayaa jumladaasi lam taqna bilamsina waxay noqonaysaa khabarkii kaantay noqonaysaa idan sida badan waa in la xadfaa weeye in la sheegana markaasi waa la heli karaa in la sheegana waa la heli karaa iyadoo la sheegay ayuu marka shekhu inoo tusaaliyay ka qowlihi kaandabyatan tactu ilaa waaraqi salami kaandabyatan yani dabya waa ismigii kaanta ismigeeda weeye tactuu faacilku waa damiir mustatiro huwa oo dabyada u noqonaya jumladu waxay sife ka tahay dabya sife ka tahay kaan dabyatan dabyo iyo deero dabyadaasoo tacuu tacuu waxa wey manaa tatanaawal araafa shajar yani daaqaysa ilaa waraqi salm geedka salamka la yihahda caleentiisa daaqaysa marka jumladaas waxay noqonaysa sifo dabya khabarka marka maxduufa wuxuu noqonayaa haadihi lmaratu kaan dabyatan yani dabyo garanuug garanuugtaasoo tacuu daaqaysa ilaa waraqi salami geedka salamka la yihahda caleentiisa haadihi lmaratu baad moodaa gabadha gabadha baad moodaaga waa haddii markaa dabya la nasbiyo wey kaan dabyata la yihahda hadii la rafciyo kaan dabyatun la yidhahdana kaan dabyatun haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa markaa khabarkii oo ismi waa la soo qadari wuxuu noqonayaa kaanahaa gabadhani waxaad moodaa dabyatun garnuug baad moodaa ama deeraad moodaa ayuu markaa noqonayaa tacdu ayadu markasta waxay sife ka noqonaysaa dabyatan ayaa markaa laga sifaynaya marka hadda se uu inoo nasbiyey kaanhabiyatan haddii la yidhahdo waa ismigii khabarkaba haddaba maxduufa lasoo qadaraya oo haadihi almaratu baa la ohanaya haddii la rafciyo kaanhabiyatun la yidhaahdo oo la rafciyana waxay noqonaysaa marka khabar inay tahay ismiga marka maxduuf oo sidii badnayd baa lagu socdaa oo ahayd in ismigeeda la xadfo oo kaanahaa dhabyatun marka kaiirku waxaa weye in ismigii la xadfo qaliilkuna waxaa weeye ismigii in la sheego wey wuxuu inoo sheegay oo ugu dambaysa laakina laakina haddii la takfiifiyo ihmaalkeedu waa waajib ihmaalkeedu waa waajib maxaa yeelay ikhtisaaska jumla ismiya ay khaas ku noqonaysay ayaa markaa meesha ka baxaya ikhtisaaska jumla ismiya ay khaas ku ahayd ayaa markaasi meesha ka baxaya macnaheedu sidii bay uhaysataa isdiraagii sidii bay uhaysataa waxyaala lagu yaqaano waxaa ka a ah markay tahay muhmala in xarf cadaf laga horreysiiyo walaakin la yihahdo walaakin markay muhmalata oo waxaa lagaga saaraya waxa weyaan midii caatifada ahayd baa lagaga saaraya marka ihmaalkeedu waa waajib wuxuu sheekhu raximah llahu tacala waidaa khufat ana ana haddii la takfiifiyo baqiya icmaaluhaa camalkeedu wuu baaqi noqonayaa walaakin yajibu waxaa waajibaya an yakuuna smuha ismigeedu inuu noqdo damiir shani damiir shani inuu noqdo ayaa waajibaya wa damiiru mufradu haa'ibu yukhaalifu qiyaasa hayrihi min baqiyati damaa'ir damiir shani waa damiir mufrad ah oo haa'ib ah oo qiyaaska damaairta kale khilaafaya wadalika anahu laa yacuudu ila calaa mutaahirin canhu weligii wuxuu noqonaya wax ka dambeeya isaga wujuuban waajib noqosho lafdan oo rudba walaa yuqbalu canhu ila bijumla waxaa looga khabrayaa jumlo ayaa khabar unoqonaysa jumlo ayaa khabar unoqonaysa wa an yakuuna waa inuu yahay maxduufan mid la waa inuu yahay wayajibu waxaa waajibaya an yakuuna khabaruhaa khabarkeed inuu yahay jumlatan jumlo naxu calima an sayakuunu wey shaahidku waxaa weeye anti oo la takfiifiyey oo ismigeedii oo damiirshaaniga la xadfay jumlana khabar looga dhigay waidaa khafifat kaana kaana haddii la takfiifiyo baqiya waxaa baaqi noqonaya icmaaluha camalfalkeedii aydan lagu noqoy wayujus waxaa banaan xadfu ismiha ismigeeda in la xadfana waa banaanya waa sida badane wadikruhu in la sheegana waa banaanyah ka qowlihi ka qowli shaacir kaan dabyatan kaanahaa gabadhi waxaad moodaa dabyatun baad moodaa deero dabyadaasoo tactuu waxaa wey daaqaysa ilaa waraq salami geedka salamka la yihah caleentiisa ama kaan dabyatan baasha dabyada la yidhaahdo dabyadaasoo tactuu daaqaysa ilaa waraqi salami salam caleentiisa daaqaysa haadihi lmar'atu gabadhan ayaad mooda tactu macnaha tatanaawalu atraafa shajar waidaa khufifat laakina laakina haddii la takfiifiyo wajaba waxaa waajibaya ihmaaluhaa in la camal tiro ayaa markaa waajibaysaa halkaa inoo joogo allahu aclam